بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي التقى وبعد ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa kulankeena inuu khayr ka dhigo wada jirkeenna iyo kala maqnaanshaheennaba diin iyo dunyaba una xifiyo na badbaadiyo kelmaddaydu aada baan rajaynayaa inay u koobnaato inkastoo hadalku taraaro duca la-aan tarmo waayo dhib baan ka sheekaynayaa dheef iyo nacfi kama sheekaynaya dhibkuna dhagaha inuu ku bato tusaalayo kooban baa kaga filan kelmaddeydii waa baraha bulshada iyo bi-inta dhaqanka ay ku hayaan iyo diinta labadaba baraha bulshadu waa wax markii taariikhahaan la eego aan wakti taariikh dheer ma laha waa wax labaatan dhowr iyo labaatan sano ah haddii lasii fogeeyana aan sodomeeye ka badnayn meelo dadku isugu yimaado ama laga soo qaadayo ood adugu ka dhigayso ka soo qaadayso iska rumaynayso inay dad sidaa iyo sidaa xaajada iyo xidhiirku idin dhex marayaan magacyada meeshan ka muuqda ma runbaa ma been baa lama yaqaan yaa raga yaa dumarana lama yaqaan dumarku magac rag bay ku samaystaan ragguna magac dumar buu ku samaystaa in badanna magacooda amaba sheegaan oo naanaysi iyo erayo bay la baxaan siyaabo kale waad ku ogaan kartaa marar badanna inaad xaqiijiso way adkaataa yaa dhab ah markii xukun sharciya waxa la xaqiijiyo la yidhaahdo cid kula xiriiraysa inaad garan weyda waa dhici kartaa adugu laakiin aad bulsho badan iyo dad badan iyo goob badan oo wax la ysku dhaafsanayo dad la xiriiraya ku jirto oo dad wax idin dhex marayaan ayaad ka dhigtaay oo ka soo qaadaa runtii faa'iidooyin badan way leedaha waa seef laba af leh waxsanoo wanaagsanna waa loo isticmaali karaa dacwaa laga fidin karaa mu'tamaraadkan iyo duruustana ka baxa culumtii iyo aqoontiibaa diin iyo dunyaba lagu kala qaadan karaa xogtii iyo khabarkiibaa la ysku dhaafsan karaa dadka dhibanayaasha ee meelo badan jooga baa si deg dega xogtooda lagu tabin karaa xaaladooda oo maqal iyo muuqaal sawiranna dadka lagu gaadhsiin karaa wixii xumo ee socda ama dulmi ah baa tooshka lagu shidi karaayoo dadka si deg dega lagu gaadhsiin karaa waa un tusaalayaw wax badan oo faa'iide ay leedahay laakiin mowduucayga maaha waxaanse u tilmaamay inaydaan u qaadanin inaan leeyahay meeshu waa bale iyo dhib keliyahe dhibna way leedahay dheef iyo wanaagna way leedahay seefta labada af leh mindida qofna raashin buu ku karsadaa iyo hilib buu ku jarjartaa midna dad buu ku dilaa qorig iyo xabadduna ina naftiisi iyo dad beri uu ku difaacaa indha tuuga iyo boob iyo dhacaya dulmi uu ku geystaa hadba saamayntoodaa kala badan say u baa kala duwan laakiin dhibna waa leedahay dheefna waa leedahay dheefteeda iyo wanaagga sida looga faa'iidaysan karo haddii wakhtigu ii soo haray insha allaahu dib baan waxyaaba ka tilmaami doonaa qaaraan horay hore hore usoo magacdhabay dhibka baraha bulshada ka jira waa wax fudud telefoonnada gacanta lagu hayana qof yar iyo qof weyn in waalan iyo in miyir qabta intuba ay isticmaalayaan xumaha laga fidin karo meel fogna durba si fudud ku gaadha saa darteed baan dhowr tusaale ka soo qaadayaa markii mawduuca laygu qoray intaanan aqoon dad baan u yeero waxaan idhi war waxa ugu badane ee ka socda bal wax iga tusa baraha bulshada ha noqdaan waagii hore waxaan ku soo bilaabanay baalbaaltoog la dhihi jirayo muranka lagu murmi jiro cod iyo hadal ahaa hadda laakiin waxaan filayaa waxyaabaha ugu badan waa facebooka iyo twitterka iyo telegramka iyo kuwa lamidka ah iyo tictoga kuwaasaa ka mid iyo kuwo kaloo fara badan markuu lacag noqdo dhibkiisu waa yaraada qofkii dhaqaalo u hora unbaa gaadha sida baraha dadka xirfadlaha ay ku kulmaan ay ku xidhiidhaan iyo kuwa lamidka dhibka dadkeenna soomaaliyeed ugu badanee intii hadda xogta raarraadinayay aan la kulmay waxaa ka mid a isduminta qoyska iyo isku dirka lamaanaha dhaqankaa xun wiil baa nairobi ka tabiya aan la yaabanahay weli daduu isku diroo garaacaynu waaye dhaqanxumo dunista qoyska iyo isku dirka dadka halkana laga tabiyaa ma aqaana anugu mana arag laakiin wiil aada u akhlaaq xun way wiil fasaad iyo fidno aada u badan waday isaga iyo inta la midkaa ah way waxyaabahan la yaabay waxaa ka mid ahaa hebel telefoon iigu dir heblo telefoon iigu dir waan isqabnaa ama xidhiidh baan leenahay ii weydii inuu daacadii yahay iyo in kale soo saaska ma jirto inaan tijaabiyaan raba inuu dad kale igu garab wado iyo dad kale inay igu garab wadiyo in kale baa ka mid a wiilkaasi waa wiil aada u akhlaaq xun fasaad iyo fidno aada u badanna dadka iyo qoyska iyo lamaanaha soomaaliyeed ku haya shaqo ka xun waa shaqadii shaydaanku qaban jiray waa inta shaydaan shaqo loo qabto tuu shaydaan ugu jeclaayee abaal gudo weeye waa shayaadiinta waaweyn buu ka mid yahay shaydaanku carshigiisa nabigu wuxuu sheegay cala slam badda korkeeduu yaallaa dadku kala diraa qofkii lamaano iyo qoys isku soo diree soo kala caydhiya buu soo dhoweeyaayoo abaalgud siiyaa marka wakiilada shayaadiinta waaweyn kuwaasaa ka mida dhibka ay hayaani inta dad isku dhacaya in dad la isku dirayo inta khayaano laga sheekeynayo inta namiimada waxaan rabaa inaan u sheega wiilka iyo kuwa lamidka in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata namaamun diradiraa iyo namiimada qofka ka shaqeeya janno ma galo laa yadkhulu ljannata qataatun diradiraaga iyo dadkaa namiimada ka shaqaystaay waa ahlu naar janno ma galaan wiilkaasi ha ogaado iyo kuwa lamidka waxaanse la yaabay dadka safka ugu jira dadka safka ugu jira mid baa gabadh baa la yaaba waxay tiri saddex nin baan rabaa xidhiir laleedahoo saddexdaba inaan tijaabiyo aan rabaa kii daacadiya oo iyaduba saddex hadee isku garab wado isaguna saddex inuu wada maxaa diiday iyadoo iyagoo layman kalaa u shidane oo fiilooyin kalaa u daarane isagaba fiilooyin kala inagu daarta maxaa diidaya dadka marka la haasaawayo ama guur laga sheekaynayo gabadhana kun baa sahamisoo la hadasha kow baana guursada ninkuna intaasoo maraa ninka gabadhani ay guursan weyday kuwo kaluu raadinayaa laakiin wixii wuxuu noqday weligeedna way jiri jirtay wayna jiraysaa ruuxu inuu suuqa badeecadda markaad marayso kolba mid baad waraysataa qiimaheeda iyo sicirkeeda kii ku anfacaad qaadataa marka aad qaadato eed gadato eed reer noqotaan bay axkaamta sharciga iyo xuquuqda gaarkee la ysku leeyahay dhalataa markan kale la isbaadaya biilka la kala qaadanayo ee bowi iyo baayada beenta la isu sheegaayo taasi mar rabay culammadu ka jawaabeeno xoolaha lagu qala qaato qayb badan waa xaaraan laakiin waxaan rabaa inaad qodobkan namiimada ah waa inugu badanya dadkaana dhinaca kale waxaan la yaabay dareenkii iyo dhiiggii ficilku waa ka dhammaaday intaa dad la ysku dirayo wax ka falceliya maanan arag kuwaasoo kale waxay ahayd namiimada ka shaqeeya dad ka falceliya oo garaaco eedbiyo in la helo bay ahaayeen waayo dadka oo isku diraya way joogaan dad isku dir fitno ka shaqe fitno ka shaqee fitnada qofku wuxuu joojiyaa markuu isagu ku gubtee danku taabto taasi waa tusaalaha koobaad ee aada bulshadeenna fasaadka baraha bulshada dadka uga wada haddaan magaciisa aqaana hebel baan dhihi lahaa laakiin haddii projector iyo jira sawirkiisaan soo dhigi lahaa waana mudan yahay in beejajka lasoo dhigo dadka fidnada ka shaqaynaya sawiradooda waxaa la yaabaa dadku isagu fidnu ka shaqayn dadku isku diri war iska jiray in la yidhaahdana waxbaa la yeelay anaa wax dhun adu waaad dad wax yeelaysa ma ahayn intaa fidno kama shaqaynin intaa dad iskuma diraynin dadka mufsidiinta dadka in looga digo waa mudan tahay waa kow qolyaha labaad aan arkay waxaa ka mid ahaa dhaqan xumada dilay sheekadii iyo xaasaawihii guurkee shukaansiga lagu magacaabay ee la yidhaahdo hadal isku dhejinta ciyaal yar yaroo la soo fadhiisanayo rag iyo dumar shacshad lasoo wada fariisinayo adi maxaad u timid adiga maxaad rabtay hadal isku taagtaagga waxyaabihii lay tuseen la yaabayba ay ka mid ahayd gabdho xishoodku ka dhammaanayo iyo wiilal aan xishood lahayn oo laga sheekaynayo halkan lagu wada hadlayo waxaanu dhiman in marar la iscaayo cay sariixa la iscaayo midda dadban waa ku badan tahay waxay dilaysaa dhaqankii iyo xishoodkiibay lumisay waxaa kaloo luminaysaa dadkii haasaawo iyo sheeko guuroo wanaagsan ka sheekayn lahaa waxaa da'yartii la barayaa indha adayg waxaa la barayaa hadalka xumayn waxaa la barayaa hadalka qofka cayda sarbeebta iyo dadban adi maxaad u timid maxaa usoo fadhiisatay maxaad rabtaa waxaasaad u eg tahay sidaasaa tahay waxyaabaha ka uga socda ee dad dhaqan xumo wada ay wadaan wey iyaguna waa wakalaau shaytaan qayb ka mida waa dadka waxaa ka shaqeeya wakiilada shaydaanka way waxaa ka midoo la yaabay dhaqan xumada iyo qaawanaanta weliba gabdhaha iyo dumarka an waxaan garan waayo waxaa laga siiyo gabdhuhu cawradooda inay bandhigaan calooshoodao bannaan duubaan guryaha ay ku duubaan ma aqaana ma lacago badan baa laga helaa ma wada muslim baa dadkan mise kuwa aan muslimayn oo gaalaha ku jira dadkani ma dad dad lehba mise kuwa wax dhalay aan la aqooninoo waddooyinka laga helay u badan yihiin dad iyo qoys damiir iyo diin loo xishoonaya oo ubadkoodii iyo gabdhahoodii kaliya u xeer dhiganaya oo cid san oo wanaagsan oo la xidhiida inay waayaan ka baqaya maba jiraan miyaa xishoo darada xidig lagu noqonayo caytan qaawanaan xidig lagu noqonayo dee markii waa dhow waa fiirin waaye badan oo ka mida ah qaawanaanta in allaalay intii uun meelaha kalaabyada ah lagu samayn jiray inta kalaabyada lagu samayn jiray ee la ysqaawin jiray ee la ysjajabin jiray ee waxyaabaha xun magacyada xunxun leh la samayn jiray baa mid walba meel bay furanayaa waa buu tictok ka furanayaa waxaan la yaabay maalmo dhaweyta waxaan maqlayay wixii qurunka ahaa ee duubtay oo buuxay dhimatay qiblaha dhimatay waxeedii oo dhan aan dacwoonoo meesheedii hala xidho maxaa loo xidhi tan iyo aakhare intay jirto markhaati bay ku tahay sawiradii qaawanidae duubtay intay ifka wareegayaan dembi baa kuu socda xumihii aad duubtay intay socdeen aakhara waxbaa kuu socda ad u dhimo oo tag laakiin qoyska gabdhahaasi si gaara ay ka dhasheen gabdhahaasi qoyska ay ka dhasheen gabdhay leeyihiin gabdhaa la dhashay dhaqan xumada qofka iyaga ka mid ee samaynaya sow ma oga in gabdhahooda ay saamayn ku yeelan guurka iyo xidiidnimada inuusan ka soo doonanaynin qof guri dhaqan iyo guur wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan raba inuusan soo aadaynin wixii la dayrin jiray baa duqay difaacaysa arkaysaa labaa isku dhici dad wada cirala oo waayeelah iyo dad hebel iyo akhyaar oo taqiinay gabadha maxaa laga raba war gabadha maa qabsiti haddaad ka naxayso hadday ku diirinayso markay dhaqan xumadan leedahay markay qaawanaanta duubayso markay waxa qurunka ka sheekeynayso markay jirkeedoo dhan bannaanka dhigayso soo ma ogid sharaftaada inay meel kaga dhacayso soo ma ogid inay qoyska dhan magac dilayso intiina waa idin weydiinayaae rag iyo dumarba ninka raggii hadduu gabadh guursan rabo ama gabadhuu walaalkeed uu guursan rabo qoys dhaqan xun inuu ka doonto gabadh dadkiisu inay ogolaadaan ma reerka gabadhaa dhaqan dhaqanxumada ku garab taagan maxay astaan u tahay waa reer dhaqan xun gabdhahooduna dhaqan xun bay ku barbaarayaan miyaydaan u turaynin qoysaskiina aabaada iyo ummahaadka hoyooyinka iyo aabbaha walaalaha rag iyo dumar leh xigtadii iyo qaraabadu waxaan qoyskiinuu kusoo noqon doonaa waxaa lagu aqoonsan doonaa hadda kadib war qoyskan gawaa iyo qoladan tii hebla ahay reerkoodii waa waa hebla waayo baraha iyaday da-yartiya dadku yaqaanaan markay iswaraysay timaadda waxaad maalin samaysay ama walaalkaa sameeyey baa lagugu xusi waxaa la yidhaahdaa nabi yuusuf calayhi salaam markay walaalihii yimaadeen ee suwaaca almelikii la waayey ee kadib meeshii walaalkii laga soo bixiyey walaalihii kale la dhashay maxay dhaheen baashu markoo dambe baxbax bay tagtay qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu hadduu xaday wiilkani walaalkiibaa waa hore isagoo yar waxaday hadalka maxay ka dhigan tahay bahdanba tuugada faraqaadqaadka dhaqan bay u leeyihiin yaa ku caayaya walaalahood oo la bah intee ka soo wareegtay dad waayeeloo ciroobay maray caruur ahaayeen wax dhacay wey nin arday wada ahaynba waxuu iga sheekeeyey jaamacadda sacuudiga waan dhigan jiray baan tuuladooda tagnay tuuladaa qiso ka dhacday buu igu yidhi iyo tuulooyinka ku xeeran mid ay ahaydba dhaqanka baadiyaha soomaaliday la dhaqan tahayo baashan neefta ama dhuusada ceeb weeye nin dhalinyaro ay ka fakatay tuulo yar bay ahaydee raarihii waa joogi waayey de hadduu reeshabee lala joogi lahaana taallaaba meesha laga dhisi lahaa dhagax geed baa la dhisi lahaa uu cararay meel kaleu tegay oo waddan kale kaleu tegay oo dad kaleu la noolaaday maruu waayeeloo siddeetan jir meelaha gaadhay wuxuu yihi war qabri baad agtii joogtaaye bal dadkii qaraabadahaa soo booqo meeshii buu yimid dee dad afartan jiro oon weligood arag oo hortood iyagoon dhalan uu tegay iyo kuwo konton jiro toban jiro ah markuu tegayay baa la isweydiiye war ninkan odayga waayo ninkan waayo waa qoyskan oo kuwaan adeeru yahay xaggee jirayo waxaa la yihi waabay ka fakatoo baxsaday afartan sano ka hor bay waa ka fakatay neefo u cararay ninka afartanka sano loo xasuusnaa gabadha reerkiina ah waxaa u tagseegi oo u guurseegi gabdho badan oo qoyska iyo reerka ah. qof sharaf iyo qiimo raba rag iyo dumar toona qoyskaas marka laydin waraysto waa heblo reerkoodii waa qoyskii heblaad hebla maxaa lagu yaqiinay qaawanaan dhaqan xumo edabdarro akhlaaq xumo diin xumaa lagu yaqiinay gabdhihiinna intaa waxaad u qabataan kuwa kale mustaqbalkiinna iyo sharafta qoyskiinna ilaaliya waxyaabaha la yaabay waxaa ka mid ah fitanka inagu haysaa fidnada dagaalka sokeeye isku dirka dadka imsaa qabaailka laysku diraa maamulaa laysku diraa qoysas baa laysku diraa qabaal baa laysku diraa talaayay jabayay warka kacay war hebel baa marayay warubka urursaday waqaaraan soo bixiyay mararka qaarkoodna fidnadii abuurkeedii iyo qaawanaantii baa laysku daraa iyo ceebti soo haween qaawan oo fariimo dagaal taagan oo qoryaan qaadanaynaa le mid arkayn soo mid arag marar badan markay reeruhu qabaa'ilka xuduudaha iyo wax isku dhacdhacaan fidnada isku dirka dadka dagaalka hurintiisa dabka shididiisa kii naar afuuf dhan kuwaasoo kale wey waagii hore reeruhu dad bay lahaan jireen gaara oo hebel iyo heble iyo la yaqaanoo fidno ka shaqeeya maana dhaweytaa waxaa laygu lahaa laba qiso qiso hore ninbaa wuxuu ii sheego wuxuu yihi reer baa waxaa jiray nin fidna ka shaqaysa laba qoysoo ilmaadeeraa ceel isku laayay waa la isbudhbudheeyoo qolaa laga xoog roonaaday kadib odayaashii qolada kalea waxay yihi war dagaalku ugu fogaanine aan dadkii ka daba tagnoo nabadoonoo sabaan xidhno xaal aan geyno hebelna inaga ilaaliyuusina raacan isagiina markay baxeen buu dhinac ka baxay korkuu ka fiirsanaya ragga socda marka la soo dhaweeye guri loo goglay gelayaanbuu gadaal ka gaadhay waa nin oday waayeeloo garhkiisi iyo madaxiisu cadya nimankii waa lagu sabeen xiray raalli ahaada iyagana waa aqbaleen waa soo dhaweeyeen markii kicitaankii la jooguu gacanta taagay inuu hadluu rabaa markaasaa waxay dhaheen qoladiisii ma hadlaysidee shabdha war ninka oday weeye hadlaan qoladii loo yimid baa cadaadisay waxay dhaheen ninkaa noo qaban maysaan may ha hadlee daaye wuxuu yidhi tolkay waa mahadsan yihiin xaal iyo xaajaday garteen reer kalaanu nimidna waa mahadsan yihiin walaaltinimadii iyo xaajaday aqbaleen shalay wixii dhacay ama wixii dhacay raalli maanaan ka ahayn wixii meesha ka dhacay ilaahay baqihiinnii buu inagu badbaadiyey buuri ilaahay baqihiinnii buu inagu badbaadiyey haddaydaan cararin waa laysku jabijabi lahaa <laughs> ninkaasi masabuu ka shaqeeyey mise balowshaday wuxuu yidhi baqihiinni baan ku haddaydaan shalay cararin nag baa laysku ysku balaayo ka weyn baa dhici lahayd haddii nimanka deexaan aqeenna waxaa la yidhi idinkaa yidhi ha hadlo naga daayaan idinka weyn ninka waa ku naqaan nalama soconin gadaal buu naga soo reelelay habeen dhaweytana waxaa laygu lahaa halka nairobi aan joogno qof aan aqaano oo dumara waxay tiri baa layidhi aniga reer inaan kala geeyo wada joogoo nabada nusaac igu qaadan mayso inaan fitno ka abuuroon kala diro oon warku kala geeyo nusaac igu qaadan mayso kaasoo barabalo kuu bulsho kuu heshay maxaad u malay labadaasoo bara bulsho kuu helay wax ka soo wada afuufayaa buux oo fitno iyo dagaal iyo isku dir bahashii soomaalida qabyaaladii sagaashameeyadii iyo sideetameeyadii bay hadda hurinayaan qolo walba waxay leeyihiin afar afmaal ama saddex afmaal oon fitno iyo isku dir iyo qabiilcay iyo dabshidid iyo dhiig in la daadiya waxaana inaan ka shaqayn qolo walba waxaan la yaabay qaar ka mida oo intay deegaanada qaar tageen intay tageen sida boqor iyo madax loo soo dhowaynayo waxaad fiirisaa bulshada kii fataanka ahaa isku dirka xirfadiisu ahayd belada ka shaqayn jiray boqor ahaan u soo dhowaynaysa maxaad ka filaysaa waa dhiirigelin fitnada iyo fataaniinta iyo dadka dadka isku dila ee dhiig inuu daatay iyo qabiilka iyo xumaha ka shaqeeya markii xaflada iyo soo dhowayn iyo qaabilaad loo sameeyo maxaa loo diray dacyartii iyo dadkii kale shaqo fiican bay hayeen shaqo fiican baad haysaan dadka nag iskaga sii dhiga wey waxyaabaha fitanka baraha bulshadu inuu hayaan bay ka mid tahay waxaa kaloo ka mida alkasbu alxaraam xoolo xaaraana dadkaa waxaa qaylaya markaan waraystay waxaa la yidhi beese iyo lacag baa la daba ordayaa oo maxay tahay dadkaa ku daawaday iyo xayaysiiska meeshaada dadkaa badan laga sameeyey baa xooliya lacag laga samaynayaae eh, haddaan meesha lacag laga daydaynayn dadku enerjiga iyo awooddaaba uma hayeen kasabka laga sameeyey qaawanaan iyo xumaan la fidiyey kasabka laga sameeyey iyo xayaysiiska dadka la ysku diray iyo namiimada duminta qoyska kasabka fitnada iyo dhiigga iyo qabaa'ilka la ysku diraya laga sameeyey xayaysiiska kaniisadaha iyo khamriga iyo qamaarka iyo ribada laga sameeyey kasab xool iyo xaaraanoo la cunaya way inay meelaha dambay baarar furtaan baar khamriga ood furataaba ka dhib yar inaad baar khamri a furataa ka dembi yar qoys la duminaya iyo namiimo iyo muslim dhiiggood la isku dirayo inaad xoolo ka samayso qamaarka ka fudud ribadaa ka fudud khamriga iyo daroogadaada ka fudud dhiig muslim buu lacag ka samaynayaa qoys muslim oo la duminayooo la ysku dirayuu lacag ka samaynayaa jirkooda oo qaawan bay shilin ka raadinaysaa oo meesha dhillooyinka hadday furato maxaa u diidaya ma iska furato waxay gadaysaa soo jirkeedii oo qaawan maaha keedii oo qaawan hadday gadayso may xubnaheeda tarankana iibsato waa isku wada mid waxaan oo dhan xoolahan iyo maksabkan xaraamta ah dad baa shaxaad u daba jooga qoysasna biil baa looga diraa dadkii maxay noqonayaan wa matcamuhu xaraamun wa malbasuhu xaraamun wa mashrabuhu xaraamun ciyaalkii lagu biilayna maxay noqon wa bilxaraami fa anaa yustajaabu lah kasabkan xaaraamta ah iyo xoolahan xaaraanta ee laga shaqaynayo iyadana waa fitanka iyo dhibka badan ee saamaynta dheer leh oo inugu hayo ilmaha xaaraanta lagu koriyo inta badan wuu xumaadaa inta badan waa xumaadaa kasabka khabiidka ahna abci iyo damiir iyo caqiida xun buu abuuraa waxaa kaloo ka mida dhibka baraha bulshada ka jira gaalaysiin baa ka jirta dadka la gaalaysiiyo meelaha ama lagu doodo tigtogga waxaa ka socdoo laisoo dirayay sawiro dad la gaalaysiinayo dhowr beri ka hor baan akhrinayay somaali christian census tirakoobka soomaalida kristanka ah waxaan u malaynayaa usbuuc kama soo wareegin waqtiga la ii soo diray sensas ama tirakoob lagu sameeyey soomaalida gaalada kuwa diin la-aanta ah way sognahay oo hadda sidii waa loo caafimaad qabay looma caafimaad qabo si waa muslin loo wada ahaana looma wada ahaa meelaha dadka laga ugaarsadee xumada loogu yeedhana barahan bulshadaa ka mida facebook yay leeyihiin twitters bay leeyihiin telegram yay leeyihiin yay leeyihiin shubuhaadkiibaa lagu sii daayaa kuwa shiico loogu yeedho kuwa takfiir iyo khawaarij loogu yeedho kuwa ride iyo gaalnimo ama kristan loogu yeedho kuwa alla diid iyo ilxaad iyo diin la-aanba wax ilaah ma jira loogu yeedho markaad eegto sida loo isticmaalayo iyo maro badan doodaha ka dhacaya iyo shubuhaadka la fidinayo barihii bulshada diin xumadii iyo alla diidkii iyo kiristankii dadka loogu yeedhayay iyadana si xawli ay uga socdaan dadkana waa lagu soo dumaa meelaha qaarkood baa laygu lahaa waxbaa la siiyaa qofkii member ka noqda ee gala innagana waxaan noqonay hunguri ninbaa nin soomaaliya yiri baa la yidhi war may taqaana markaasuu yidhi haa weligood maynays arag xaggeed igu baratay war weligaa baan ku aqiinay buui xaggeed igu baratay yaan ahay buu yidhi inaa halkaasaa tahay buui barasho kale uma baahdido hunguri baa tahay hunguri soomaalida saa darteed waxay dhaheen laba meel lagu hayo mid waa hunguri soo mahay laba arrimood oo meel laga hadlay haddaad aragto labadaa mid waa hunguri hunguri xumadii waxay inala gashay in diintii la bedelo waxaase igu yaab badnaa baraha bulshada ee loogu yeedhayo raggu dumar inay noqdaan oo jinsiga la bedelana kuwaa la ii keenoo la i tusay wiil baan ahaan jiray gabadh baan ahay maxamed baa lay dhihi jiray maariyaa lay dhahaa hebel baa lay dhihi jiray jacklin baa lay dhahaa heblaa lay dhihi jiray heblaan la baxay iyo iyagiioo hadlayaba qayb baa lai keeno war waxaa ka jira la yidhi markaa war waxaa shaala bannaan lama soo istaagayaan yaa la yidhi ka sheekh wakunka daawo xaggee jirta adduunka adduunka waa hore bannaankaad joogtaay hebel hebel oo ina hebela oo ina hebela oo la yaqaano oo soo taagan oo leh aniga axmed baa lay dhihi jiray haddana maariyaa lay dhahaa baa soo taagan waad noqon kartaa way fiican tahay waan ka raystay baa ka socoto taana waxay ka mid tahay waxyaabaha dhaqan xumada ah ee akhlaaqda iyo diinta dilaya ee barihii bulshada ka socda ayay ka mid tahay inahaasi waa tusaalayow kooban u baahan wax ka qabad waxaan u baahannahay da'yarteennu qofku intuu yar yahay intuu geed ka boodo yuu tala ka boodaa telefoonka mobilkii iyo smartphoneskii iyo ibadkii baa gacanta lagu wada wataa ibadku waa waaweynaaday haddee telefoonkii yaraabuu qof walba luuq la taagan yahay afarta wada socota mid mid la hadlaya ma leh mid walba kanuu ku mashquulsan yahay waxay noqotay halkaasaa wax walba u soo maraya guruub buu ku jiraa yay yihiin ma yaqaano ma wada xaliima ma wada xasanba ma isku dhex jiraan lama yaqaan yaa magacan wata yaa magacan watoon ahayn lama yaqaan da-yarteennu waxaan u baahan nahay meelaha waxbarashada muasasaadka tacliinta iyo dacwada masaajidda iyo malcamadaha guryaha iyo xaafado beladan iyo dabkan fitankan hulaaqaya inay waalidka iyo dadka waxgaradkii waaye iyo wacyi u yeeshaan inay ka waaniyaan ubadka iyo ilmahana ay ku baraarujiyaan khatarta iyo dhibka ay leedahay hadda drugs baa lagu kala gadaa baan arkayay meelo shiishadaha ku beeciyo ku iibiyiya drugska baraha bulshada isugu dirana shalay miyay ahayd wixii lai keenaya la itusaya lalahaa tanna waa jirtaa drugs baa lagu gadaa halkaasaa loogu soo diraa halkaa ka qaado halkaa ugu imo waxaa lagu xayaysiinayaan beejash dhan tan magacaasaa la dhahaa taa nambarkaasay leedahay taa intaasay samaysaa taa intaasaa laga helaa taa braicekeedu waa intaa taa qiimadeed gruub dhan oo fara badan baa memberska ah muxuu ugu biiray mataqaani meesha waa meel draagise eh. muxuu ugu biiray ilmahaaga la soco inkastoo draagisku sideeda kale qadiyad kale ay tahay oo hadda saacada xashiishada ay magaalada yaallaan saacada qurux badan oo carruurta loo soo gadayo laakiin xashiishada laga qaata ay soo galeeno waalidku ilmahan suuqa saacadahan madmadooga ga soo gadaysaan bil munaasaba inaad baraarta lakin taa waa qadiyad kale draagiska iyo sida looga hortaga iyo sida loo ilaaliyo lakiin waxaan ka cod waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo wakhtigii duurka ayna hayee waalidka iyo inta waxgaradka mas-uuliyiinta ah waxyaaba badan baa dowladda hadday jirto laga codsan lahaa in laga xira wadamada iyo hawada wadamo badanna laga xidhay laakiin meeshaan aan joognaay wax walba waa furan yahayo albaabadaa u ballaqan ilmihiinna iyo ubadkiinna ilaashada idinkuna dhallinyaroy gaar ahaan gabdhow dhaqan xumadan sii fidaysa yaan mawjadi iyo baddu idinla tegin aakharadiinna iyo adduunkiinnaba ilaashada oo waxaa lay tusayey intii meelo la geeyey cabaadayo ha i duubina leh waa la soo duubo haddana waagii hore qarxiska midooyinka la qarxiyaha la dhihi jiray hadda waxaa la yidhi waa la qarxiya haddii lagu yidhaahdo taa keliya ma maahee qof baa ceebtiisii bannaanka lasoo dhigayo wax si qarsoodi ah looga duubay iyo wax cod qarsoodi oo laga hayay iyo ku ceeboo laga hayay iyo bannaanka lasoo dhigi innaguna horaa waxay u dhihi jireen soomaalidu beelaan qof qabiilaa nin u waalan qosol kama dhargin qofka waalan bay dhagaystaan oy ka maadaystaan baraha bulshadana inta waalan baynu dhegaysanaa inta wax magalka ahna warbay waxbaynu ka qaadanaa gunaaradkii sadaqa almustafa calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi akhiru zamaanka waxaa iman doonta waqti yukadabu fiihina saadiq wayusadaqu fiihina alkaadib been looga la yaqaanaa warkiisa la qaataa nin wal markaad tiradaa warkan aad dhegaysanaysa waa mid balaayo oo yuutuyubarla oo been badan buu ku dhihi yuuna dhegaystaa markuu soo kaxo bilaaba isaguu ka bilaabaa yusadaqu fiihina alkaadib waay beentii baa run noqotay beenaalihiina halyey buu noqday ciyaal suuqiina xidig buu noqday xumaantiina ammaan baa lagaga dhigay baraha bulshada ilahi subxana wa tacala inaga iyo ubadkeenaba allah inaga xifdiyo ummadda muslimiintana allah ka xifdiyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu